bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo koobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray imaamku haddii dhib ku yimaado ama cudur iyo xaalad la soo daristo inuu wakiil samaysan karo kusime naa'ib ama mustakhlaf axaadiidtaasaa soo socotay oo kadibna axaadiis dhaadheerayd ee ku saabsan suubanaha geeridiisii ay soo dhexgashay marka maadaama uu nabigu markuu xanuunsanaa xanuunku u geeriyooday uu samaystay naa'ib sida abubakar oo kale qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaanii camr annaaqidu waxasan alxulwaaniy salka maynu ku jooga xadaanii camru annaaqidu wa xasan ibnu caliy alxulwaani buu u jeedaa wa cabd bnu xumayd qaala cabdun wuxuu yidhi ahbaranii wa qaala alaakharaani camar iyo xasanna waxay yidhaahdeen xadaanaa yacquub wahwa yacquubna ibnu ibraahim ibni sacad aلzuhri waxadaanii abi xadaanii abi aabbahay baa ii warmay yacquub baa odhanaya oo daabi ibraahima can saalix ibnu kaysaan can bni shaab aلzuhri qaala ibn shaab wuxuu hi akhbarnii anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu ana abaa bakar cabdullahi bni cumaan kaana yusallii lahum wuu tujin jiray muslimiinta muslimiintu ayuu tujin jiro salaadda ka bixin jiray fii wajaci rasuulillaahi xanuunkii suubanaha sala allahu calayh waali wasalam alladii xanuunkaasoo tuwufiya lagu oofsaday uu ku xijaabto nabigu fiihi fi lwajaci waalmarad xataa idaa kaana yowmu liniin maalintii isniinta marka la gaadhay wahum sufuufun ayagoo safan fi salaa salaadii ku jiro layman ah kashafa rasuulullah rasuulka ilaahay baa fayday oo qaaday sitra alxujrati qolkii daahiisii qolkii uu ku jiray caaisho daahi buu nabigu sidaa u qabtay fa nadara ilayna waana soo eega waana soo daymooday wahuwa qaa'imun isagoo taagan buu nabiguna soo eegay kaanna wajhahu wejigiisa aad moodo waraqatu musxafin ee musxaf waraaqdii xaashidii wejigiisu siduu nabigu u khafiifsan yahay ama u ifayo ama u cadyahay ama u quruxsan yahay ruux markuu marlaha dee dhacaankii dhiiggaa ka dhammaanaya wuu caddaanayaa horaanbu marka nabigu caddaa oo guduudnaa ayaa haddana sii xanuunsaday marka waa kinaaya can safaa'i wajihi wa jamaalihina waa la sheegaa wadaadana waxay dheen maye xanuunkii baa nabiga weyqay marka wejigiisii wuxuu u ekaada siduu u dhuuban yahay ama u dabcasan yahay annaha waraqatu musxafin musxaf waraaqdii xaashi xaashi baad moodaawo uma intaa kadib tabasama rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa muusooday sala اllahu calayh waalih wasalama daaxikan isagoo qoslaya qaala wuxuu yidhi saxaabiga anas ahaa fabuhitnaa waanu isku dhex daadayna wey fabuhitnaa ay waxaadan filaynin markuu kugu yimaadaa bahtiga hadda loo jeedaa ma aha bahtigii been abuurashada ama nabidda ruuxa la naba ahaayo waxaa weeye marka waa kugu bariyo meel wax u qaadaad garan weyd fabuhitna waanu e, yaabnay weeyo waa isku dhexdaadannay wa naxnu fi salaati annagoo salaadda ku jira min faraxin farax darti nabiga ay ka samreene ay istaadeen nabigu tan ka kici mahay iyo haddan guri waxaa galay in nabigu xanuunkan uu ka kacahay aad bay ugu farxeen nabigoo taagan baa idinsoo fiirinaya ayib marka eh, kama dambaynin xujradu dhabarka ma jirina eh, geeskaasoo kale ee sababka qaarkood kaga aadan marka way arkayaan uma tabasama rasuul llaahi daaxikan qaala fabuhitna ay fandahashna waanu ama kaagna ama waan yaabna ama waan isku dhex daadannay wa naxnu fi salaati min faraxin farax dartii faraxaas riwaayaadka qaarkood riwaya cinda albukhaari waxaa ku yimid fahamamnaa an naftatina min alfaraxi biru'yati nebi sal lay slam way cadday anas wuu an naftatina min alfarax farax dartii inaan fidno salaada ka baxnaba bayraq iyo rayrayn iyo farax dartii salaadaan ku jiray baan iloobi gaarayba ayib biru'yati nabiy sal lay slm rsulka ilah aragtidiisa aanu aragnay baan ku fidnoobi gaarnoo salaaddii baanu ka bixi gaarnay min faraxin farax dartii baanu bahtigu iyo wararku u yimid iyo isku dhexdaadashadu ama yaabiddu bikhuruuji rasuulilahi rasuulka uu noo soo baxay ilaynaa baade kuu qadaran bixidda rasuulku uu soo baxay ee uuna eegay isagoo taagan oo addimihiisa ku taagan baana aad ugu farxnay wanakasa abubakar abubakar baa gurtay calaa caqibayhi labada cidhbood ku gurto dib u baxay wey wanakasa abubakar abubakar baa laabtay calaa caqibayhi labada cidhbood buu ku gurto dib buu usoo baxo isma fajiirinoo qiblada kama leexanin wey liyasila safa safka suu usoo gaadho safka u horreeya u galo ugu biiro ilaa nabiga oo taagan buu arkay oo daahi qabtay oo soo eegay xaggana muusoonay marka wuxuu u qaatay inuu nabigu soo baxaayo oo soo luudayo salaada isku daya dadka inuu tujiyo ka bixiyo wadanna wuxuu mariyay abubakar oo u qaatay anna rasuul allahi sal lay sl rsulka ilaahay khaarijun lisala inuu salaadda u soo baxaayo fa ashaara ilayhim rasuulullah rasuulka ilahi baa u midaaray muslimiinti ilayhim ilaa abibakar baada loo jeedaa laakiin muslimiintao dhan baa lagu halqabsanaya biyadii gacantiisa ugu midaaray an atimuu salaatakum salaadiinna dhammaystirta dhammaystirta salaadiinna qaala wuxuu ihi anas uma dakhala rasuulullah rasuulka ilaahay baa galay oo ku laabta qolkii riddi uu taagnaa ka dhaqaaqay fa arkha sitra daahi buu sii daayey qaala wuxuu ihi anas fatuwafii rasuulullah rasuulka ilaahay baa xijaabto la obsaday min yowmihi daalika maalinka asaga ah isla maalinka isniinta ah ee nabigu isha uu ka buuxsaday muslimiinta tukanayey ayuu nabigu loo obsado uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam waxadaniihi waxaa kaloo ii tabiyey xadiidka camr annaaqidu wa zuhayr bn xarb qaala xadaanaa sufyaan yacni bnu cuyaynata cafwan xadaana sufyan bnu cuyaynata can izuhriyi moxamed muslim can anas bni maalikin qaal aakhiru nadratin nadartuha ilaa rasuuli lah sal ly slam kashafa asitaarata yowma اlitniini bi hada اlqisa wuxuu hi anas qaal anas wuxuu hi aakhiru nadratin daymatii u dambaysay daymadaasoo nadartu aan eegay ilaa rasuulla rasuulka ilah aan fiiriyey waxay ahayd ankashafa asitaarata inuu fayday daahi sitir iyo sitaara waa isku mid waa undaaha aqalka afkiisa lagu xidho ama daaqadaha oo kale yowma aliniini maalinkii isniinta ahayd fadakara bi hadi alqisa qisadanu tabiyoo sheega weeye ibnu cuyayna loo jeedaa oo ibnu cuyayna wuxuu mutaabacaynayaa saalix ibnu kaysaan saalix ibnu kaysaan can mishaaba zuhri sufyaanna can mishaaba azuhri wa xadiidu saalixin xadiidkii saalix ibnu kaysaan aad soo marteen can الzuhri ayaa atamu xagga sanadka dhammaystiran wa ashbacu dhammaystiran lafdan weeye atamu isnaadan wa ashbacu lafdan xagga sanadkan asaga ka dhammaystiran weeyo waxaad arkayseen ahbaranii anas baa ku jirta can shaab الzuhri ahbaranii anas bnu malik ayib hunaana can الzuhriyi can anasin weeye oo hadda sanadku isku mid ma aha weeye xagga dhammaystirkood sanadka saalix baa ka yar fiican anas wuu abtiriyey ataxdiiu bisamaac walikhbaarna wuu caddeeyey intaasuu u jeedaa wa ashbacu lafdan waana ka lafti dheeriyo qiso dheeroo dhammaystiran ayaad soo marteen xaggaa hore waxadaanii muxamed bnu raaficin maxamed raafic baa ii warramay wa cabd bnu xumayd jamiican can cabdirasaaq ahbaranaa macmar ibnu raashid abu curwat alyamani albasri can izuhriy macmar baa isaguna ad mutaabacaynaya sufyaan iyo saalix qaala ahbarnii anas bnu malikin qaal lama kana ywm اlاثniin maalintii isniinta markuu ahaaday la gaadhay fadakara wuxuu sheegay macmar binaxwi xadiiثihima xadiidkoodii wax u dhow xadiidkii sufyaan iyo kii saalix oo kale xadaثna mxamed muثنى وhaaruun cabdالlahi الxamaalu qaala xadaثna cabdالsamd ibn cabdاlwaariث baa laga wadaa qaala samictu abi baan maqlay yuxadiثu aabihi cabdاlwaariث bnu saciid isagoo sheegaya qaala wuxuu hi aabbahi fii xadiiثihi xadaثna cabdالcaزiiz an ibn hayb cabdilcai bn suhayb can anas bn maalikin qaal lam yakhruj hunaa marka cabdilcai bn suhayb wuxuu mutaabacaynaya uhri zuhri uu mutaabacaynaya qaala lam yakhruj ilayna nabiy اllah nabiga ilaahi nooma soo bixin sal اllahu alayh ali wasalam alaaan saddex maalmood fa uqiimat isala saddex maalmood nabigu xanuun daran la soo bixi waayey waa inagii soo marray marka in maalin arbaca ama khamiisa guriga maymuuna isagoo joogo nabigu bilaabay oo inaga soo maray alaaa saddex maalmood buu soo bixi waayey fa uqiimat isalaad baa loo aqiimay fadahaba abubakar abubakar baa wuxuu doonay yataqadamu inuu hormaro oo salaadda ummadda uu geliyo faqaala nabiyullah nabiga ilaahay baa kor u qaaday bilxijaabi faqaala waa ilaaqu lqowli cala alficli faqaala fafacala wey kashafa hunaa faqaala iyo nabiyullah nabiga ilahay wuxuu ku sameeyey oo uu fayday bilxijaab xijaabka uu qabtay wey huna faqaal waxay ka dhigan tahay bimacnaa ahada ahada akhada nabiyullah sl nabiga ilaahi baa qabtay bilxijaabi daahi buu qabtay fa rafacu kor buu u qaaday marka waa idlaaqu اlqowli cala اlficli waana usluub mashhuur cinda alcarab falamaa wadaxa lanaa markuu noo cadaaday wajhu nabiyullaahi nabila wejgiisu markuu noo cadaaday oon si fiican u aragnay maa nadarnaa maanan eegin mandaran muuqaal maanan arag qatu weligii kaana acjaba ilayna min wajhi nabi sal slm xiina wadaxa lana anas baa ka warramayo haddee waa runtii wuxuu ihi muuqaal aan isha ku dhufanno oo nooga aanu ka jeclayn nabiga wejigiisa ma jiro calayhi salaatu wasalaam kaana ahaa acjaba mid la jecel yahay ilaynaa xagga yaga min wajhi nabi sal slm xiina waqtigii wadaxa uu noo muuqday lana annaga weji nabiga aanu aragnay oo inaga hadda soo maray in ay isku dhexdateenoo salaadiib ay ka bixi gaadheen markay arkeen nabiga wejigiisa calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu ihi saxaabigu faawma nabiy اllah nabigu ilaahay baa miidaaray biyadii gacantiisa barakaysnayd ilaa abi bakr buu u miidaaro u ishaaray an yataqadama inuu horay u hudo salaada sii socow ha soo noqonina salaada wad ummadda ka bixi wa arha nabiy اllah nabigu ilaahay waa raaracsho waa sii daayey alxijaaba daahi buu sii daayey falam naqdir calayhi xataa maata falam naqdir calayhi maanan karin yani mar maanan arag weeye xataa maata ilaa nabigu maalinkaaba u geeriyoodo maalinka isniinta ah salawaatu rabi wasalaamu calayh xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana xuseyn bn cali aljucfi baa loo jeedaa can zaa'id bni qudaama can cabdilmalik bni cumayr allakhmi can abi burdata caamir baa magaciisa la yidhaahdaa waa mashhuuru bikunyatihi can abi muusa alcashari cabdullahi bn qays oo aabbihi hadde abu burda can abi muusa qaala wuxuu uhi saxaabiga abu muusa xadiidkii marka anas haddaynu soo maray ayuu shaahid ooga marida rasuul rasuulka ilaahay baa bukooday xanuunsaday sal اllahu alayh ali waslm fashtada maraduhu xanuunkiisii baa daraaday faqaala wuxuu yidhi markaas muru abaa bakrin abubakr fara falyusalli biاnnaasi ummadda ha tujiye salaada asagaa ummada ka bixi ku dhaawa innaga soo marray iyadoo faahfaahsan faqaalad caaisha hoyadan waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay inna abaa bakr abubakr rajulun way raqiiqun qalbi dabacsan oo qalbi jilicsan mataa yaqum maqaamaka mar allala markuu istaaga booskaadi mixraabkii nabigu masaajidkiisu mixraab ma lahayn laakiin waa un qiblada dhul bannaan ma godkan hadda inagu aanu samaysanna waa damba dib laga keenay laa yastaiic ma awoodayo an yusalliya binnaas ummadda inuu tujiyo tiir weyn oo lagu garta qiblada unbaa ku yaallay meesha qiblada ah ee ma lahayn mixraab nabigu wuxuu ihi muri far caaisho warkaa ka bax jooja hawsha muri abaa bakrin abaabakr far falyusalli binnaasi dadka ha tujiyo fa inna kunna idinku waxaa tihiin sawaaxibu yuusufa nabiyullaahi yuusuf dumarkii ee isku dayay inay ka leexiyaan jidkiisii oo kale ayaa tihiin weeye anna waxaad doonaysaan inaad iga leexisaan hawshaan maaganahay qaala anas wuxuu yidhi cafwan abu muusa wuxuu yidhi fa sallaa bihim abubakar baa tujiyey xayaata rasuuliillaah rasuulka intuu noolaa idan marka waxay noqonaysaa toban maalmood ama sagaal maalmood qiyaasa taqriiban ayuu nabigu iyo abubakr ummadda tujinay intuu nabigu noolaa ayb nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu xanuunsanaa aad baa laiskugu maandhaafay culimmada fuqahada ah, iyo muxadisiintu iyo asxaabu siyar walmaqaasi oo asxaabi tawaariikh aad bay isugu maandhaafeen waxaana loo badan yahay in saddexiyo toban maalmood nabigu uu xanuunsanaa saddexiyo toban maalmood ayuu nabigu xanuunsanaa wadaadaha qaarkood toban beri bay ka dhigeen nimanna labiyo toban bay ka dhigeen u badnaan afariyo toban beri baa la sheegay u badnaan afariyo toban beri u yaraanna toban toban maalmood ilaa afariyo toban marka afariyo toban saddexiyo toban <clears throat> labiyo toban toban afartaa qowl baa ugu mashhuursan qowlka loogu badan yahayna waa qowlka odhanaya nabigu wuxuu xanuunsanaa oo maral ahaa saddexiyo toban maalmood wuxuuna xanuunku ku bilowday gurigii hooyadeen maymuuna asagoo jooga bintalxaari maalin arbacaa ama khamiisa maalin arbacaa ama khamiisa labada maalmood baa ka jira arbacana loo badan yahay xilligu nabigu go calayhi salaatu wasalaam waad soo marteen inay ahayd maalin isniina xanuunku wuxuu bilaabay talaado cafwan arbaco ama khamiis arbaco ama khamiis muddaduu hayena waa saddexiyo toban beri ilaa afariyo toban beri u yaraana toban waa la sheegay saddexiyo tobanka ku daa maalin arbaca nabigu xanuunku inuu bilaabayna ku daa isniinna uu geeriyooday calayhi الsalaaةu wasalaam marka ma aha arbacada isniintii ku xigtay waa teeda kale teeda kale wey waxa laga hadlahayo isniintii ku xigtay arbacada ma aha ayb marka saddexiyo bay noqonaysaa saddexiyo toban ayay noqonaysaa bishuu geeriyooday maalinkuu geedo maalin arbac isniin ah bishuu geeriyooday waxaa loo badan yahay inay ahayd rabiculawal bisha rabiculawal ee mawliidka loo yaqaan ee nabigu dhashay la yidhaahdo calayhi الsalaaةu wasalaam bisha inuu geeriyooda baa loo badan yahay xaafidku wuxuu dhaha waa kaada an yakuuna ijmaacan waliba waxay sigaysaa in ijmaac ay noqoto nabigu inuu mawliid bisha mawliid la yidhaahdo ama rabiiculawal loo yaqaan af carabiga afka soomaaligana lagu yidhahdo mawliid lagu yidhaahdo nabigu geeriyooday baa loo badan yahay maalinkay bay ahayd bisha mawliid kowdeeda iyo labadeeda aqwaashu u badan yahay kowdeeda ama labadeeda aqwaal kalena waa jiraan wadaaddo odhanayaa jira bisha ramadaan koobiyo tobankeeduu geeriyooday maye ramadaan labiyo tobankiisiibuu geeriyooday waa jiraan oo marka hadde sanadkii koobiyo tobnaadba marka ugu dhowaanaya ugu dhowaanaya inuu dhammaadu ku dhowaanaya sawaabku laakiin rabiiculawal bisha mawliid maalin isniina oo ama kowda bisha ama labada bisha ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu geeriyooday <clears throat> in muddadu xanuunsanaana waa saddex beri inay ahayd baa loo badan yahay mar haddii xanuunku bilaabay arbaco isniintii xigtay tii kusii xigtay ayay noqonaysaa usbuucii ku xigay maalin arbacada usbuuciisii labaad ayuu geeriyooday yacni sanadkii ko tobnaada hijirada bishii saddexaad kowgeedii ayuu geeriyooday ama labadeedi sidaasay marka noqonaysa khulaasadu aqwaal fara badan oo kalena waa jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa baraka iyo khayr ha la kulmiy baabu taqdiimi اljamacati man yusalii bihim ida taأhara اlimaamu walam yakhaafuu mafsadة bالtaqdiim taqdiimu اljamaca jamaacadu inay hormarin karto muslimiinta jamaacada masjidka inay hormarin karaan man yusalii bihim axad ayaga tujiya ida taأhara اlimaamu imaamku hadduu soo dib maroo soo dibdhaco walam yakhaafuu xaggana aysan ka baqin mafsadatan dhibaato bitaqdiimi horumarinta ay imaam samaysanayaan way yaqaanaan soomaalidu waxay yidhaahdaan wadaad lama suge wakti baa la sugaa salaadii ma gashay mise may ahaa way gash ina geliya hadda sheekhii baa maqane waxay ku leeyihin qaacida u taalla wadaad lama suge he wakti baa la sugaa waa fuqaho yaan lagu dhihi marka soomaali caamo wey ha ka dhegaysan soomaali waa culumo in yar oo meelaha jaafka ku jirta mooye intooda badan culumo wey culumonimaduna maaha in axbaarabi lagu hadlo camiga soomaaliyeed haddaad tidhahda diinta wax ka taqaana iga sheeg waxaa ka warran wuu kuu warramaya wuu sheeg boog laga qori karaa markaad caalam alcarabi hadda fiiriso culummadooda tiifiyada iyo idaacadaha iyo khuduudda mubaashirka waxay ka weydiinayaan caruurteena yarar baa yaqaan ood la yaabi sheekh dhan oo mufti lbilaad ku magacaaban iyo waxaad ilmaha annaga yarka uusan ku turanturoonaynin niman waaweyn la taagan yihiin sheekhu ka jawaabana loogu ducayn hal saac duada way iicanta duada way iicanta sheekha loo ducay laakiin sheekh masalada loo soo istaajiyey ee loo qorxojoojiyey waa masale ay ku filan yihiin gabdhaha annaga masagada tumahayan ee bunsho bixinay ay ku filan yihiin ayb yacni marka soomaalidu waa shucuubta bini aadamka ee islaamka sheegata shucuubta ugu aqoon run xagga diineed aniga waa hawshaasi ninka ugu khilaafsan dib ha u fiiriya caalam islaami kama hadlay waana laga culimo badanya waa masale kale cawaamta muslimiinta aan ka hadlaya anugu cawaamta muslimiinta soomaalidu waa cawaamta ugu aqoon badan weeye markaad aad xajidaan ama aad dhul martaan nimaan dhul marin dhaayo malal arki doontaan ayib wax yar ka khaldamaya wax yar u baahan in loo soo soxo iyagu <clears throat> marka hawshii tii imaamku ka hadlayaa haddii imaamkii raatibka ah la waayo salaadina ay gasho jamaacada masjidku inay imaam samaysan karaan maalinkaa salaada ka bixiya walam yakhaafuu mafsadatan bitaqdiim walam yakhaafuu mafsadatan bitaqdiim qawaacidda guuda shareecada laga qaadanaya leanna waxaa la rabaa markaad masalada ka hadlayso in mas'aladaa jus'iga ah ee farciga ah daliilka ku yimid ee khaaskana aad tixgeliso daliilkaas iyo mas'aladaa markaad ku dhaqmaysana aad milicsato usuushu guud ee shareecada idan qaacida kuliya laguma dhaqmi karo taasoo khilaafaysa atafaasiil harciya atafaasiil sharciyan laguma dhaqmi karo duminaysa alusuul alkuliya shareecadana way wada socotaa wax iska hor imanaya ma jiraan walow kaana min cindi hayr اllah lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira idan alqaacida dustuuriya u fiirsada alqaacida dustuuriya alqanuuniya cinda dawaaqiid dawaaqiit اlcarab wاlcajam wa cinda dimuqraatiyiin waa maxay nusuus dastuur kaura اkhtilaafu fiih qaaciday leeyihiin dastuurka markaad dejinayseed qorayso dastuur kooban konton qodob labaatan qodob soddon aan ka badnayn ka dhig mar walboy mawaadda iyo qodobada dastuurku bataan waxaa badanaya inuu isku hor yimaado ishardiyo isgoongeeyo afkiinni haddii lagu hadlo halkana ah ilaahayna wuu sheegay walow kaana min cindi hayr اllaah tiibay qiranayaan qawaaniil wadciya marka jamaacadka lagu dara ardada waa loo sheegaya dastuurka aad dejinaysaan oo ardada la raba in la gaalaysiiya hadda la socdiinka laga saaro markaad dejinaysaan waxaa leeyahay yareeya mawaadiisa yareeya qodobihiisa yareeya faqaraadkiisa yareeya lianna kulamaa kaurat mawaad dastuur kaura اlاkhtilaafu wاtanaaqudu fiih idan marka waxaan uga jeedaa hadda walam yakhaafuu mafsadatan xadiidka kuma arkaysi naskan haaska kuma imanin xaggay culummadu ka keenayaan alusuul alkuliya alqawaacid alkuliya idan nas walba iyo farac walbao fiqia markaan ku dhaqmayno waxaynu isha ku haynaynaa onjeeda alqawaacid alkuliya alqawaacid alkuliya alqawaacid alkuliya alcaam markaan dhaqan gelinayno waxaan milicsanaynaa allaa tukhaalifa annusuus watafaasiil alfiqhiya wax iskhilaafi kara ma jiraan jusiyadu waa inay la shaqayso kuliyada kuliyaduna waa inay taageerto jus'iyada in la kala wado waa diin shaydaane diin muslimiin ma aha taa ogaada xadaanii yaxya bnu yaxya اleyi cafan atamimi abubakr naysaburi qaala qara'tu calى malik bni anas can abi xaazim abi xaazim oo umatan salabtnu dinaar can suhay bnu sacad asaacidi suhay bnu sacad asaacidi suhay bnu sacad bnu malik asaacidi nabigu wuxuu ka wariyay radi allahu tacala canhu miyaynu soo maray xadiista wada saxaabigan ya labayo toban xadiid ayib nabigu wuxuu ka wariy calayhi salaatu wasalaam inuu abu xumayd ahbaa ninkaa u malaynaya hadda aad sheegtay sahal mayna soo marin baan filaya sahal ibnu sacd asaacidi wuxuu nabiga ka wariyaa boqol sideetan iyo sideed xadiid boqol sideetan iyo sideed xadiid buu nabiga ka wariyaa calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo sideedna waa isku waafaqeen bukhaari iyo muslim boqol sideetan iyo sideed buu nabiga ka tabiyaa waxay isla soo saareen bukhaari iyo muslim sideed iyo labaatan xadiid bukhaari wuxuu la gooni yahay koo iyo toban xadiid muslimna mafaarid kuma laha meeshan ayada ah muslim lam yatafarad bihi bixadiid idan boqol siddeetan iyo sideed ay isku waafaqeen labaatan iyo sideed iyo bukhaari oo la gooni noqday koo iyo toban isku darka uu ku leeyahy saxiixaynka waa maxay soddon iyo sagaal xadiid soddon iyo sagaal xadiid saxaabigaasi wuxuu ku geeriyooday madiino siddeetan iyo sideedda hijrada siddeetan iyo sideedda hijrada ku geeriyooday wadaadaha qaarkoodna sagaashan iyo kowga hijrada ay sheegaan calى yati xaal cinda ahli اlcilmi waakhiru man maata min aلصaxaabati biاlmadiina saxaabadii saxaabiga ugu dambeeyey ee madiina ku dhinta wey saa ibnu sacd asaacidi ma aha waa saxaabiga geeri u dambeeye maaha lagama hadlo waxaa laga hadlayaa saxaabadii ku lee'atay madiino saxaabiga u dambeeye wey siddeetan iyo ama sagaashan iyo kowgii hijrada nasaa-i waxaynu ku soo marray xadiidkan asagoo abu xaasim uu ku warinaya uu leeyahay meesha hadda can sahl uu yidhi samictu sahl ibnu sacd samictu sahl oo cancanadaasi waxaynu ku soo marray eh, nasaa-i iyadoo samictu ah ana rasul lah sl lay slam dahaba ilaa bani camr ibni cawf ibni maalik buu nabigu aaday nabiga ayaa wuxuu aaday reer bani camr ibni cawf ibni maalik alwsi qoyskan reer bani camr ibni cawf waa leendheerihii reer bani aws wey qoys aad u ballaaran oo intaasoo jilib iyo intaasoo xaafado kala degnaawo reer bani camr ibni cawf way badan yihiin idan waxayna deganaayeen quba masjid quba agaarkiisa xaafadihii deganaabay ahaayeen riwaayada bukhaari iyo sunanka qaarkood ba faahfaahisay nabigoo salaad duhur loo aqiimay ayaa loo sheego waxaa la yidhi reerkii reer bani camrin cawf ahaa ee reer awsee deganaa beeshii deganayd quba maanta intay isku dhaceen saaka iyay dhagax iskala daaleen waa dagaalameen xaafada isku guuray waa taqaanaa soomaalida markay xogow buuq intuu gololis haweenkii carruurtu isku fakadaan dhaguxu isdaba maro dhaawaca la kala jiito reerkii baa isgalay nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu si deg dega nabigu u tukaday bilaal buu u yeedhay wuxuu uhi bilaalow reerkaasaannu aadaynaa waan soo islaaxinayna aniga wixii raaci kara haddaan salaadda casar kaa soo gaadhi waayo abubakar salaadda ummadda ha ka bixiyo dardaalankaasuu nabigu ka tegay tacaalow nuslix baynahum idhabuu bina nuslix baynahum riwaayada bukhaari ina keena aanu islaaxine dardaarankana wuu ka tegay rasuulka calayh salaatu wasalaam qadiyadaasaa marka laga hadlaaya dahaba ilaa bani camni cawf waa ree aws wey ree khasraj ma baynahum inuu islaax iyo wanaag soo dhex oo shaydaan baa isku dareey faxaanat isalaatu ay salaatu lcasri uy faxaanat isalaatu wa salaatu lcasri salaaddii casar baa gashay oo dhowaatay faja'a almu'adinu mu'adinkii baa u yimid muadinkuna waa bilaal horaanba lala dardaarmay ilaa abi bakr buu yimi radi allahu tacaala canhum faqaala wuxuu yidhi <clears throat> atusalii bاnnaasi fauqiima sala atusalii ma tujinaysaa binnaasi dadka salaadda ma ka bixin abubakarow oo fauqiima salaad salaadda marka aan aqimo waa jawaab اlistifhaam marka fauqiima minka la kordhabay bacdu nuskhna way godayaan fauqiimu marka mubtadaad qadari oo fa ana uqiimu baad qadaraysaa marka ayada qaala wuxuu yidhi abubakr nacam haa dad aqinto salaadda waa idin tujinaya oo haddaad tidhaahdo dardaaran buuba qabay bilaaleh muxuu su-aasha igu soo celiyey abubakar waxaa weeye waxaa laga wadaa ma nabiga ma sugnaa oo salaad dib umu dhignaa mise waan gallaawey wuxuu idinka idan qaadanayo miyaan aqimaa haddaan waan salaadda awal waqti baynu ka tukannaa mise nabigaan xoogow cagta u yar dhignaa oon ka yar war dhowraa qaala fa salla abubakar abubakar baa tukaday a abubakr waa maay salaadiibuu galay wy fasala abubakr ee sharaca fi salaa waa inagii soo marray in ficilka la idlaaqo isagoo marka awaa'ilkiisa loo jeedo ama xataa iraada loo jeedo fa jaءa rasuulah rasuulka ilaahi baa yimid wاnnaasu fi salaa dadkoo salaaddii ku jira fatakhallasa nabigu waa soo dhexmaray takhallasa ay tanasala wuu soo siibtay safafkiibuu soo dhex qaaday xataa waqafa ilaa uu safkii u dambeeyey bimacnaa u horreeye abubakar ka dambeeyey fa ra'aa rasuul allah cafwan fa safaqa annaasu dadkii baa sacabadhowday abubakar waa sii jeedaa nabigana su u soo socday safkii koobaad buu soo istaagay abubakar dhabarkiisuu soo istaagay fa safaqa annaasu dadkii baa sacabeeyey wa kaana abubakr wuxuu allaa yaltafitu kaan daymoonin ama gaardam amaan milicsanin fi salaa lianna waa ikhtilaasun yakhtalisu shayطaanu min salaati اlmari baa sunnada ku yimid ma daymoon jirin wey nin raqiiqo khushuuc badan buu ahaa waa iska sii jeeday falamma akara annaasu dadku markay badsheenoo dayn waayeen atasfiiqa sacabayntii iltafata waa jalleecay fa ra'aa rasuul allah rasuulka ilaahay buu arkay sal lay salam fa ashaara ilayhi rasuulullah rasuulka ilaahay baa u miidaaray an imkut makaanaka halkaada joog halkaada joogoo salaada wad fa rafaca abubakar abubakar baa kor u qaday yaday labadiisa gacmood faxamid allah allu ku mahadshay calaa maa amarahu bihi rasuulu ullah rasuulka ilaahi wuxuu faray oo salaadda inuu wadaah inuu rasuulka raalli ka yahay abubakr inuu ku daba tukado yuu ilaahay oga mahadinayaa riwaayo kaloo xadiidka uley cirku eegay markaasuu ilaahay ku mahadiyey gacmahana waa taagay ilaahu adaa mahadsan buu bimacnaa hadduuba rasuulka ilahay inaan salaad ka bixi raalli ku yahay ilahu taa ku mahadsan tahay hase ahaatee salaadda ma sii wadahaya wey intaa meel ha iga dhacdo horta laakiin nabiga hortaagnaan mahayo oo min daalika arrinkaa muxuu yahay oo ah salaada halkaada joogoo salaada naga bixi abuu ka mahad ilaahay uga mahadnaqahayaa kuna farxay imaamku uma sta'khara abubakar abubakar baa soo gurto dib u soo baxay xata stawaa ilaa uu ku ekaaday fi safi safka soo galay wa taqadama nabiguna horuu u baxay fa salla ile markaa muran ma yaalla hadi mar hadduu abubakar soo dhaqaaqay nabigu inuu dabamaro ayib kadib baa wixii canaansi ah iyo toostoosina iman uma اnsarafa salaadii buu nabigu ka baxay fasalla waa tukaday suubanuhu uma insarafa salaaddii buu ka baxay faqaala wuxu uhi ya abaa bakar abaa bakarow maa manacka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad nagaato oo ummadda salaada u dhammaystirto id amartuka haddii aan ku amray qaala abubakr wuxuu uhi maa kaana libna abi quxaafata wahada min tawaaducihi wa zuhdihi maa kaana lii ma dhihin ayaa meesha ku jira mwuu ka dhigay siiadiiba siiqatu khiaab ayb buu ka dhigay ayb maa kaana li bna abi quxaafa maa kaana lii meeshii laga rabay oo takalum wuxuu u bedelay inay tahay baashi haybu u bedelay maa kaana libna abi quxaafata in abi quxaafa oo ma ahan abu quxaafa magaciisa cumaan ibnu caamir baa la yidhaahdaa sanadkii caam alfatxi buu islaamay khilaafadii sayidina abubakarna uu geeriyooday afariyo tobankeedii aslama caama alfatxi wamaata fii khilaafi sayidina cumar khaaab caama arbacata cashara min alhijra waad garanaysa magaciisna waa cumaan bni caamir abubakrna cabdulaahi baa la yidhahda waa taqaanaan bay la tahay an yusalliya inuu tukado bayna yaday rasulilah sal l sl rasulka ilah hortiis inuu ku tukado oo ma ahaanin mana u haboono mana qabato faqaala nabigu waa ka qancay idan madbuu fahmay maqsuudkiisii iyo wuxuu salaada oga u soo noqday amarkiisana u jebiyey hadduu fahmay nabigu waa iska daay wuxuu isku soo majiray dadkiisa cabaynay faqaala rasul l sl wuxuu uhi maa li ra'aytukum maxaan idiin arkay akartumu tasfiiqa sacabka idinkoo badiyey man naabahu shayun ninkii uu ku soo dariyo wuxuun ku yimaado fii salaati salaati falyusabix subxaan allahi ha yidhaahdo subxaan allah baa rabaa sacab iyo gacmo garaac looma baano faidaa sabaxa markuu subxaan laysto ultufita ilayhi waa la daymoon wainama atasfiixu ay tasfiiqu atasfiixu iyo atasfiiqu waa bimacnan waaxid wasnan wa macnan waa isku mid wainama atasfiixu sacabayntu waxay u ahaatay lilnisaa'i dumarka fii riwaaya اlxadiid waxaa ku yimid idaa naabakum amrun falyusabix الrijaalu walyusafix الnisaa'u haddii wax idinku soo dariyo idinkoo salaad ku jira ragguna subxaan lah ha yidhaahdeen dumarku hadday do ina wax noo sheegaanna ha sacabeeye sacabka marka nabigu kayfiyadiisa ma sheegin laakiin fuqadaa ku ijtihaaday fuqada waxay dhahan waa in laga duwo sacabkii dhaantada iyo walasaqada iyo shiribka iyo guurooga waa in laga leexiyo iyo saarka ila ka asagoo la isku garaacaa soo waa in saa la yidhaahdo oo gacantan dubkoraadkeeda tan kale lagu garaaco si loo kala duwo caadaadkii iyo cibaadadii wix ku dhex imanayay ayib ama loo kala duwo shaygii jiddiga cibaadada ahaa iyo lacibka iyo lahwig loo kala sooco almuhim ijtihaadka fuqahada layd waana fiican yahay xadaana yacquub oo xadiid qiimo badan oo fiqyaad badan baa ku jira hortaad bal aan israacin riwaayaadkiisa intaanan gaadhin shaahidka muqiira aynu gaadhin xadaana qutaybatu bnu saciidin qaal xadaana cabdulcasiis yacni bna abi xaasimin buu u jeedaa wa qaala qutaybatu wuxuu yidhi aydan qutayba sheekh labaad sheegaya wa qaala qutaybatu aydan baa iska qadaran qutayba marka wuxuu xadana cabdilcasiis mar labaad wa qaala qutaybatu xadaana yacquub wahwa ibn cabdiraxmaan alqaariyu kilaahuma yacquub iyo cabdilcasiis weeye kilaahuma yacquub iyo cabdilcasiiski hore can abi xaazimin oo samt dinaar ood soo marteen ah can sahl bni sacdin asaacidi bimili xadiii maalikin fadakara wuxuu sheegay wadaadkee sheegaya ninka sheegaya waa kuma fadakaraa baa dhihi markaas fadakaraa baa imanaysa yacquub iyo cabdulcasiis baa hadda waxay mutaabacaynayaan maali maali kilaahumaa can abi xaazim maaligna can abi xaazim buu ka marka bimili meesha uu ku leeyahay ficilkaad qadarayso waa u tiiriso muane taniyo faacil labaad u tiirinaysa fadakaraa waxay sheegeen ama iqtasa waad odhanaysaa bimili xadiii maalikin xadiidkii maalig oo kale wa fii xadiiihima soo ma aragta hadda inuu caddeeyey xadiidkoodii waxaa ku jira cabdilcasiiz iyo yacquub farafaca abubakr yadayhi markuu mutaabacada keena muslim wixii ziyaadada un bugoona oo la baxaa inta kale ku xadiidkii horeo koley sheegeen waxay ku dareen waxay ka gooyeen waxay ka reebeen farafaca abubakr yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday abubakr faxamid allaha alluu ku mahadiyey warajaca alqahqara dibdibna waa u gurtay wara'ahu xaggiisa dambe warajaca waa noqday alqahqara gadaal buu u baxay wara'ahu xaggiisa dambuuna u socday wey lann adoo dib u socda yaad bidix u dhaqaaqi kartaa qahqaradu waa inaad cidhbaha ku socoto ilaa fara mar lagu dhaqaaqa marna cidhbaha lagu dhaqaaqaa cidhbaha markaad ku dhaqaaqayso xagaa waad u dhaqaaqi kartaa agga waad ku majiiri kartaa idan waaa w cirhbuna ka socda dibbuuna u baxaa loo jeeda waraa'adu macnahaasay xambaarsan tahay oo qahqaruba sheegaye maxaa waraa'ahu keenay haddaad tidhahdo waxaa leey waxaa weeye qahqarada hore waxaan leey cirhba ku socod weeye waraa'una waa gadaal u bax ayib oo bidixii midna ooma bixin wey xataa qaama fi safi ilaa uu safkii joogsaday abubakar safkii koobaad xadaثna muxamed bn cabdillahi bn basiicin albasri akhbarana cabdulacla cabdulaclى ibn cabdilaclى الsami baa loo jeedaa xadaثna cubaydillahi bn cumar alcumari can abi xaasimin cubaydilah asna wuxuu mutaabacayn wadaadihii hore saddexda ahaa yacquub cabdاlcaziiz malik intaasuu mutaabacaynaya can abi xaasimin salam bnu dinaar can salim bn sacdin الsaacidi qaala wuxu uhi dahaba nabiy اllah nabiga ilaahay baa tegay yuslix ay liyuslixa inuu soo heshiisiiyo darteed bayna bani camr bni cawf qoyskii reer bani camre isqoonsada isxoogo isqordoofay fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe ee cubaydilaahi ah bimili xadiiihim jamaacadii dhannaydatoo martay xadiikooda kale sheegay jamaacadii waa kuwe yacquub iyo cabdulcasiis iyo maali iyo maalik wazaada wuxuu ku daray cubaydillaah oo la dheeriyey raggaa hore fajaءa rasuulula rasuulka ilaahi baa yimid sal lay slam fakharaqa wuxuu dilaacshoo dhex qaaday wey asufuufu dhex qaaday xataa qaama ilaa uu istaagay cinda safi اlmuqadami safkii hore agtiisa bacdu nusakh xataa qaama fi safi muqadam bay qorayan aniga cindaa ii dhigan bacdunusfiibaa u qoran dhib ma laha isku macnuun baa laga wada wa fiihi waxaa ku jira ana abaa bakr rajaca alqahqaraa abubakr inuu gadaal u gurto dib u baxay baa ku jira xadiidkan marka fawaa'id fara badan fiqi ah oo weyn baa ku jirta fawaa'idda ku jirta u muhiimsan waxaa weeye fadlu abi bakr cala asaxaaba abubakr inuu saxaabada fadli dheer yahay oo ka fadli badnaa way qirsanaayeen saa yuu nabigu wuxuu ihi haddii aan salaadda casar ka soo gaari waayo salaadda ha idinka bixiyo abubakar cid kale nabigu inuu magacaabo waa diiday bilaal markii salaaddii la gaadhay abubakar buu u yimid salaadda ma naga bixin mise nabigeenu koronaa buu yidhi taa meesha way ku jirtaa ayib waxaa kaloo ku jira in faadilka ruuxa fadliga badan ee qiimaha badan mararka qaarkood ku daba dukan karo cid ka fadli yar nabigu wuxuu ku daba tukaday abubakr radi allahu tacaala canhu wuxuu ku daba tukaday cabdiraxmaan bni cawf ayb oo inoo iman doona ayb xagga horaana aan soo maray xadiidkiisa aanu soo maray qadiyada ayadana waan soo maray waxaa kaloo ku jira in ay ummaddu mas iyo culummadeedii iyo u istaagaan alislaax bayna annaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u lugeeyey xilli dheer oo weliba qoraxda kulushahay oo madiyan la joogo qoys isqoonsado waliba ahal oo jilib hoose ah iyo asagii saxaabada isugu dhaqaaqeen duhur ilaa casar buu ku maqnaa casarka iyo duhurka madiina wuu kala fogya la socda keenoo kale ma aha duhurka marka hadda sacuudiga la tukado casarku gurmuu galahayaa xilli aad daashay uhurdo dhammaysatay buu gelayaa casarkiina duhurkana waa issaaraya laakiin casarkooda duhurkooda aad buu kala fogyahay idan marka in islaaxa bayn naas leeyahay qur-aankuna ammaanay rasuulkuna ammaanay diintanuna ammaatay inaan laga xishoonin oo xerta iyo xoogow qolyo aan yar fiicnayn iyo niman aan aad loo in loo lugeeyo lama rabo dadka la xurmaynaya magacale waa inay u istaagaan ummadda muslimiinta heshiisiintooda waana shay aad iyo aad u qiimo badan waxaa kaloo ku jira baabkii uu tarjamaysto ah imaamkii raatibka ahaa xilligii salaada hadduu iman waayo in imaam la samaysanayo oo salaada awalka in waqtiga laga tukada ka fadli badan in imaamkii raatibkaa la sugo in imaamkii raatibkaa la sugo waxaa ka fadli badan in imaam la samaysto salaada laga tukado awal waqti laga tukado masjidkeenna hadda ayar qanjiiriya way ku badan tahay imaamka raatibkaa in la waayo kadibna aase ferisaa kadibna muadinku isku dhardhaaraba marka muaadinku inuu isku dhardharo way fiican tahana tujiye khayr weeye laakiin inta imaamka raatibkaa la sugi lahaa waxaa ka wanaagsan in salaadii xilliga fadligeeda wakhtigaa la tukaday leanna saa ka fadli badan taakhiirkeeda taakhiirkeeda liintidaari alimaam waxaa ka wanaagsan awal waqti in laga tukado oo fadiladaa la beegsado hadday saad ahayn abubakar iyo bilaal baa sugi lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam imaam raatiboo la sugo oo suubanaha ka fadli badan miyaa jira adduunka ilaa qiyaami saaca maya ayib sidii la koran waay waxaa weeye awal waqtiga ayaa ka fadli badan korashada la koranayo imaamka raatibka waa haddii aan laga baqaynin imaamka raatibka inuu cadhoodo balaayo dhigo aimo ah, waxaa jira mxraabkood haddaad istaagto mugtaad kala baxaysaane moogtahay aimo ah, waxaa jira dad mxraabkood isku taabato oy dhowr beri kugu arkaan salaantaba goosanhayo ama wejigaba kuu bedeli kuwaas kugu dhowaan ama masaajid kale iska aad ama iska sugintu asagoo ka imanay taana way ku jirtaa meeshu aad bay u qiimo badan tahay waxaa kaloo ku jira salaada aqimideeda iyo aadaankeeda iyo in looga dambaynaya muadinka muadinkaa looga dambaynaya cidda marka asagu uu dooranaya uu doorto salaadina gelina asaga in loo daayo ilan xil gooniha asagu uu leeyahay weeye laakiin xilliga la aqimayo aqimidda iyo aqimid la'aanta imaamkay ku xidhan tahay muadinku lama ogolo asagoon imaamkii idan ka qaad inuu iska aimo imaamkaas ma aimaa salaaddii ma gallaa diyaar ma tahay marka waa ku dhufto iskaga dhufa ma aha intuu saacad fiiriyo inuu kusii daayo lama ogolo howlaha waa khalad waa inay wada shaqayn ka dhaxayso imaamka iyo muadinka aadaanka asagaa xor u ah muadinku laguma hayso laakiin salaadda aqimideeda waa ka warsugo oo ku warceliyo imaamka hawshaasi aad aad loo ilaaliyo waxaa kaloo ku jira ficilka yarka ama falka yarka ah salaadda inuu waxba yeelayn abubakar gadaal buu u soo baxay uu soo lugeeyey safkii buu soo galay nabiga baa daba maray qoli waxaad arkaysaa hortoodoo bannaan aan dhaqaaqayn wuxuu ka baqayaa hadduu dhaqdhaqaaqo amay noqotaa alaau xarakaatin mutawaaliyaatin fii ruknin waaxidin yubطil الsalaa leanna markaad lugt qaado gacantiina way dhaqaaqday tii kala dhaqaaqday madaxuu ku dhaqaaqay qaar dambuna waa dhaqaaqay feedhuhuna waa dhaqaaqay laakiin cidda shaaficiya dhaqaaqaasoo dhan waa hal ficil wey halkaa waxaas dhan hal ficil wey laakiin caamada qaarkood baa waxay qaadan karaan talaad xarakaadka inuu haystaan gacanta waa dhaqaaq tandanna waa dhaqaaq madaxuna waad gundhisay qaarka dambena wuu dhaqaaq horena waa nuuxsaday maxay noqotay shan xarako ma aha halkaa tilaabaad qaadday waxaa weye cinda shaaficiya waa xaraka waaxida xaraka waaxida wey marka ilmihiin ficilka yarka ah, in salaadda wax yeelina way ku caddahay dhankaa way kaga cadda waxay kaloo kaga caddahay sacabayntii sacabayntii saxaabadu sacabeeyeen ee abubakar u baaqahayeen lama dhihin salaaddii buu buriyey sacabka intuu ahaana lama sheegin laakiin waxaan ku xambaaraynaa kolle waa sacab yaraa oon musalligii suurad iyo qaab kale oo la odhanayo salaadba kuma jira aan ka bixinin wey waxaa kaloo ku jira inay bannaan tahay inaad sixliha qaarkood lilxaaja baahi hadday timaado aad dayman karto aad jaleeci karto bidix ama midig adoon xabadkaadii ka leexaynin qiblada yani waxa laga jaleeco waa luqunta iyo qoorta wey adoo dhan isma jiiri maysid ayib hadday xaajiya baahi jirto maalan alaabba halkaa kuu taalla nairobina tugtaa ku badan iyo islii kabii dhigata inaad markaa yar fiiriso talow ma yaallaan mise ma inaysa lahayn inaynas culays lahayn ayb markii ay ku badiyeen saxaabadu sacabka ku badiyeen sayidina abubakr muxuu sameeyey waa daymooday kadib markuu arkau nabiga meesha taagan yahay go-aankiisii buu qaatay waxaa ku jira oo fiqyaadka haddii nicmo soo daridoy kugu timaad in laga maadnoqo walow kunta fii salaatin adou salaad ku tukaly hebelow wiil baa ku dhashay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin subxaana rabbi lacla waad sii wadaysaa waad ka mahadnaqi maaha tug ka baxday abubakar maxaa soo dariyey asagoo salaada ku jira nabigu yidhi salaada wad raalli baan ka ahay ilaahay buu u mahadiyey gacmuu kor u qaaday salaadiina go'aankii markaa munaasabkaa ah buu qaatay ee nabigu markaas uu ka garaabay marka dambe waxaa kulo ku jira inay sunno tahay rafculyadayni fi ducaa gacmuhu kor u qaaday ducada ama ducaau anaain ha noqoto ama ducaau mas'alatin ha noqoto abubakr baa sameeyey nabiga hortiisuu ku sameeyey subanuhna ma qoonsanin idan waa sunna taqriiriya sunna taqriiriya iyadoo ficil ana nabigayba ka suganta meelo badan waad ogtihiin midda ayada waxaa ku jira jawaazu listikhlaafkii hadda ad ee uu baabaystay baabu taqdiimi اljamacati man yusallii bihim ida taahara اlimaamu nabigaa samaysto yidhi haddaan iman waayo bilaalow abubakar aan isii tujiyo halkaa waa ku jirtaa masle habeen dhawaan soo marno muhiimina way ku jirtaayo mararka qaarkood imaamka iyo ma'muumiinta inay kala hormari karaan salaad xidhashadooda oo imaam gadaashaa salaadda soo xidhay aad ku xidhan karto ninkaa salaad dambeeyey ood adugu salaadda ka hor gashay oo gadaashaa salaaddii galay baad ku xidhan kartaa saxaabadoo dhan iyo abuubakarba nabiga salaadda waa way ka horgaleen ma tamise maaha nabiguna gadaal buu ka yimid nabigu gadaal buu ka xidhay isagii saxaabadii dambe la socotay idan haddana imaam buu u noqday muslimiintii ka horaysay waa inaga soo marray adoo salaada ku jira xataa inaad bedeli karto takhyiiru niyat اliqtidaa wاlimaama wاlma'muum waa la bedelaa minhaajkaad ku soo marteen xumdaha way ku sharxan tahay mukhtasaraadka shaaficida ku qoran tahay hawsha ayada marka masaa'il meelahana laga qaatay adilo u ah waxaa kaloo ku jira masale usuuliya muhim jiddan ah muhim jiddan ah oo haddii aad fahanto naska maqsuudkiisa naska maqsuudkiisa aad fahanto maqsuudkaasna uusan shareecada tafaasiisheeda walaa kuliyaadkeeda ka hor imanayni in maqsuudka lagu dhaqmaayo xaggee laga qaatay nabigu wuxuu yidhi hadal cad buu abubakar oo salaada ummadda ka bixo halkaa taagno oo u ishaaray ishaara mufhima oo ka nudq walkalaam ah abubakar wuxuu fahmay inay amarka uu yahay amru takriimin wa ikraam u fiirso nabigu inuu ku karaamaynayo oo uusan amru ilzaam waxaa u kala soocan xubnaha shareecadu way u kala soocanta imaamku faqiih usuuli rugcadaawe abubakar walam yakun fi saxaabati calama minhu cala iطlaaq saxaabada nabi asaga ka aqoon badnaa kuma jirin wuxuu u fahmay in ay hawshaa tahay ikraam waa lagu karaameeye wey ee maaha waa amare ma dhaqaaqi kartid bariira markuu nabigu yidhi bariiroy ninkii muqiita maad iskaga laabatid waa caruurtaada aabbahood muddaad iska soo dhaqanteen xuquuq baa iska jirta xadi nabi allow shareecadu xubnay leedahay may abraysaa mise waad ka ergeynaysaa u fiirso gobannimada fiqiga diineed ee ku jira gabadha yartaa nabi allow ma amar baa oo amar hadduu yahay waa maxay alaa ra'si wma kana limuminin walaa muminati ida qada allah warasuulu amra an yakuuna lahum اlkhiyaraة min amrihim idan nabi allow may amraysaa bay tii mise waad ku talinaysaa nabigu wuxuu i kuma amrahayo ee waa ergeynhaya nabi allow bes bay tiri kuma noqon kara ninkaas hadduu nabi amar weey cala ra'si wاlcayn amarkiisa lama khilaafi karo amarkiisa lama khilaafi karo ayb idan marka saxaabigu wuxuu fahmay amarka nabiga uu yidhi halkaada ku sugnow inuu yahay amru ikraamin wa takriimatin liabibakr abubakar baa lagu maamuusay lagu karaay ma amru ilzaamin wa luzuum mar hadday sidaa tahay macanihii iyo ujeedadiibu ka tanaasulo wuxuu yidhi nabi alla igu karaamaysay karaamada inaan qaatana waan leeh inaan ka tagana waan leeh waxaanan doortay maqaamkan oo qiimaynaya inaan nabigaan hortaagnaanin inaan nabiga hortaagnaanin ayib ninbaa wax kuu gartay waxaad inuu iskaga u baahan yahay ama uu haddaba isdhibahayo waxna waa kugu xurmeey waxaad leedahay marka bas wey ma xoolaad ugu celinaysa maya dee waa hawlo badan baa iska jire culayso kalea iska jira bal intaan iska xaji maanta hadal celiniyo ku xumayn ma aha xaalad baad qiimaysay abubakar nabiga amarkiisa ma celinina muxuu qiimeeyey amarka nabigu inuusan amru ilzaam ahayn oo karaamayn iyo qadarin abubakar tahay buu dareemay tina marka tawaaduc ka qaatay inuu ka tawaaduco oo uu nabiga uusan hortaagnaanin ayuu marka qiimeeyey laba maslaxa marka iska hortimid labadii maslaxuu kala rajaxay imaamku farajaxa rajaxa acdama almaslaxatayn nabigu inuu hortaagnaado uu ka bixiyo waa takrimiya karaamo iyo fadli nabigu uu ku maamusay inuu tawaaduco oo nabiga uu ka xishoodo uusan nabiga hor taagnaaninna waa maslaxo kale tee u xoog badnaata midda nabiga nabigu marka waa ka hadhay canaanta mama canaanin waa arkay wuu dareemay meeshuu wax kala baxay waa daayey ayib amarkii maxaad u khilaaftay nabiga uma khilaafine cillo kalaa timid weeye macno kalaa yimid amarkuna amru ikraam wa takriim u ahaa ayib maslaxadan kalean qiimeeyey ta kalena xaggay ku jirtay maa kaana libna abi quxaafata an yusalliya bayna yaday rasuuli illaah kama jawaabin cilladaa uu bannaanka keenee cad ee u cuskaday ee uu hormariyey abubakar ku dhaqmay nabigu waa sallimay calayhi salaatu wasalaam hadduuse ummadda tujiyo dhib ma lahaatee nabigu rallib noqon lahaw marka wixii min baabi اladab wathawaaduc ah iyo min baabi alilzaam walusuum ah masaa'ilku saxaabadu waa u qaybsanyi way kala garanayaan washaahidu yaraa maa laa yara alhaayb sidaa darteed culamadu dh waxay isku ijmaaceen fahamkay saxaabadu diinka u leeyihiin inagoo ma yeelan karno maxaa yeelay aayaddu markay degaysabuu goobjoog yahay nabigu markuu ka soo baxayo hadalku ayuu goobjoog yahay bisaat اlmas'ala wax la yidhaahdo qolyaha maalikada waxay ka hadlaan waxa loo yaqaan bisaat alyamiin bisaat اlyamiin dhaarta gogosheeda dhaartu ruux markuu dhaaranayo gogol buu leeyahay gogol bay dhaartu leeyahay bisaadku waxa dhaarta keenay waxay ku timid wixii ka dambeeyey waxa ka ceshay maxaa loo yaqaanaa bisaat اlmas'ala waad fahmaysaa marka nin wuxuu islaantii wallaahi haddaad mar dambe guriga ree hebel tagto waad iga furan tahay bu fuqadaqaydh way furmaysaa guriga hadday tagto qole waxay dheen ma furmayse waxaa la weydiinayaa ma waxaad ka waday inaad guriga kaga celiso waad ku cabsinaysa mise go-aan waxaa kuu ahaa hadday tagta inay furanto kole waxaa la qiimaynayaa gogashii bisaat ulmas'ala saxaabadu marka aayadu markay degaysay garanayaan waxay ku soo degtay xilligay soo degtay xaaladay ku soo degtay maxaa ka horreeyey maxaa ka dambeeyey waaqici wadcigu see ahaa wakadalika axaadiitii asbaabteeda sidaas darteed bu wuxuu ihi eh, nuuraddiin almawsaci haddii la soo goorin lahaa nusuusta iyo axaadiita xadiid walba iyo nas walba qaabkii iyo xilliguu degay qaraa xaaliga ahayd ama maqaaligeeda ku xeerayd laba faqi isma khilaafteen buui laba faqiis ma khilaafteen qiso walba iyo waaqaco walba iyo naasilo walba iyo xadiid walba iyo aayad walba markay degayeen wixii ku xeeraa ee xaaladii jirtay qaraa'intii maqaamiga ahayd tii xaaliga ahayd tii lafdiga ahayd haddii la soo wada gurin lahaa khilaafku wa yaraan lahaa buui laakiin dhibka annagaa haysta hadda waxaa fuqaha damba nahay buuhi waxaana soo nas mujarad ah oon wadanin aan aan wadanin rimoorkiisii waxaana soo gaadhi xugum socda oon wadanin rimoorkiisii kadibna meel bulaadaya nin yarna wuxuu ku habsanaya ilah u sahlayaa inuu siduu rasuulku rabay u maro marka waxaa weeye hadda fahamka abubakar uu qaata qisada iyo waaqicada waxa dad u fahmi karta ma aha nabiyulaahi muuse oo kaliimullaahi ah iyo alay tolkaa way gaaloobeen way fundoomeenoo dibi iyo caabudeen saamiri ku aafeeyey ilaahay buu waa tawaaduco oo ilahay buu bariyey waana markuu u yimi iyagoo dibigu dul taagan mala bay ka tiri nabiga waa isxajin waaye waalqalqa waxa wa akhada biraasi akhiihi yajuru ilayh wixii ka dhacay baa ka dhacay nabigu wuxuu dha ashaahidu yara maa la yara alghaayb walaysa alkhabaru kalmucaayana soomaalida way yaqaanaan maxay dhaheen maxoogaal baa la waraystaa mise xaaji yaqaan garta maxaa xukumi ninka xoogaalka ah mise ninka xaajada yaqaanee garta yaqaana sida loo xukumo ninkee wa loo dhiibayaa xogaalba wax loo dhiibayaa xaajin iyo qaanku ma ogtahay wuxuun buridi jirana waa nusuus iyo oog qawaaniin iyo xeerar buu yaqaanaa war meesha xeerar kama shaqayn hayana waxaa shaqaynaya ceelka marka la isku buraynayey ee lafaha la isjebinayay ee dhiilka iyo qabaalku isdaba maray ninkii taagnaa ee xogtahay hawshu marka ogaalba ogaalku waa muhiim saxaabada marka waa xogaal xagga nusuusta ogaal w inagor maxaa soo gaarhaya qawaacid baan baranay iyo oogo waraqaad baa la akhristay waxbaa la xukumaa saasa wax loo fahmaa baan taaganahay loo fahmaa fahamkii baan taagnayn bay saxaaba ku leeyihiin fahamku markuu asaas mahayey baanu taagnayn saa darteed imaam shaafic wuxuu yihi had iyo goor fii kulli masa fiqhuhum khayru min fiqhina fiqigooda had iyo goor ka fiican kaayaga marka fahamka intaa masalada muhiimka ah intaan iskaga tagno itibaacu alalfaad iyo muraacaat almacaani in badan baan soo sheegay qaacidadii wey qaacidadu ma lafdigaa la raacayaa mise macnaha nuxurkaa la eegayaa asalku waa in lafdiga la raacaa asalah haddii laakiin macnuhu uu daahir yahay macnaha la tixgelinaya sida uu sheegay siduu yeelay sayidina abubakr radi allahu tacala canhu waxaa kaloo ku jira mulaasamat aladabi maca alkibaar nawowi xadiidkan si fiican buu fiqiyaadkiisa u faahfaashay dib u muraajaciya anigu wixii markaa ii muhiimsan baan tataabanaya waxaa ku jira eh, muraacaat aladab maca alkibaar culummada iyo waayeelada iyo akhyaarta markaad la joogto edabta iyo anshaxa iyo dishbilinka inaad ilaaliso abubakr yuu la joogaa nabi maxamed maa kaana libna abi quxaafata an yataqadama bayna yaday rasuulilah halkaasuu la maray iyo xadiidka sunadiisa cad oo ah haddii salaada dhexeeda wax kugu yimaado wuxuu doona ay noqdo man naabahu shayun fi salaa man naabahu shayun wuxuu doona ha noqdo ilmaa dab ku dhacahaya telefoon baad rabtaa dhacaya in la qabto maxaad leedahay subxaan allah waa dihi telefoonka ama dabiya wey ama ka jawaaba haweenkii reerk iyo carruurta kula joogtaad leedahay laakiin ah, somaali waxay taqaanaa saasay yaqaanaan sooma taqaanaa ayb suullaawimaa bilaabanaysa marka maaha suuljaawi lama rabee subxaan allahi wey qolya salaada tukanaya waxaa arkay intuu telefoon ku soo dhacay intay qabtaan subxaan allahi waa fiican yihiin leanu jaanisku inu dhaafana waa diidan yahay salaaddu inu iska hadlayana waa diidan yahay marka hawshaa laftukeeda ma xumo almuhim man naabahu shayun fi sala waa nakira fii siyaaqi ashari shayun waa nakiro manna waa aadaatu sharin soo maaha man naabahu shayun fii salaatihi fal yusabix subxaan allah wuxuu doona ha noqdo ayib ama ruux baraaruji ama wax sheeg ama imaam sax ama imaam istaagay soo celi shay walba subxaan allah ayaa meesha taalla oo haddaad ragtahay dumarkuna sacab baa ku filan wey idan masale khilaafiya alka ku jirto dumarku marka sacabka loo sunaynayo ma markay rag la joogaan baa mise markay xataa gurigeeda keligeed ay joogto fuqaha waxay leeyihiin marka dumarka loo sunnaynayo inay sacab garaacaan waa markay rag ku daba tukanayaan markay rag ku daba tukanayaan wey haddii laakiin keligeeda ay tahay hawla ay ku timaado carruurteeda iyo maxaarimteeda ay la joogto subxaan bay dhihi bay wixii la ilaalinayo codkeeda iyo Eh, eh, hadalkaasa de ragga qaarkood ee eh, qaba mxuua ah biyo boobka inay hogaanka kula boodaan ama fidnaba ka dhalataa la diidanaa ama ayaduba hadda kadib ay ku carbisanto ay ku tababarto inay hadasho kor adag u qaado hadday laakiin keligee ta ama la joogto subxaan allahi ba odhan bay leeyihiin ictibaaran macnahay fiirinaya haddaad laakiin lafdiga raacdo haweeney ama keligeed ha noqoto ama ajaanib ha la joogto ama maxaarim ha la joogtee waxaa laga rabaa atasfiiq halkaasi waxaa eh, laga gar leeyahay imaam maalik imaam maalik iyo ciddii raacay baa laga gar imaam maalik wuxuu yidhi siyaaqaani waa siyaaqu dammin wainama tasbiixu lilnisa wuxuu leeyahay dami baa looga jeedaa war haween baa sacabeeye ma haween baa tinsaxaabay uu nabigu ka wadaa buuri markaad sacbaynaysaan haween baa sacabeeyo oo haddii bannaan joogaan haddii kale lagu ogaayo maxaa waxaan idiin geeya wey ee ma aha tashriic halkaasuu aaday laakiin waxaa ka diiday riwaayad cadcad baa yimid riwaayad cad baa yimidoo idaa naabakum amrun fi الsalaa falyusabbix الrijaalu walyusafiq الnisa marka imaam maalik riwaayaadka qaarkood baan soo gaadhin halkaasuu la maray marka waa laga garleeya saa darteed qurطubuu ka gala wuxuu yidhi ilah baadna leh waa tashriic meel laga aan lahayn haween waa inay sacaba dhowdaan ragguna ay subxaan la yidhaahdaan dambina ma aha nusuustu halkaasay martay madhabkaanuu halkaabaa maray laakiin naskaanu ka raacaynaabu hawsha waa ku wanaagsanya marka fiqiyaad fara badanoo ku jira baabka aad iyo aad u muraajaceeya imaam nawowi masalada u muhiimsane ku jirta waxaa weeye sufuufta in la dhex qaado oo la tallaabsado shareecada horaan waa diiday laakiin markay baahi timaado inay bannaan tahay baa ku jira sida nabigu hadda ugu dhex qaaday safka ta la sii diida aad loo qoonsado waa dad fadhiya inaad ka tallaabsato laakiin dii la taagan yahay way roonta haddaadan muslimiin kala dhibaynin oodan dadka la tuuraynin meel ciidhi ka jiro ummaddaadan daadinayn fiqiyaadka marka uu imaamku ka saaray masalada aad iyo aad haloo haloo ha loo fiiriyo masale muhiim jiddan baa jirto ibn cabdilbar baa ku sheegay fi tamhiid wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira xadiidkan waxaa ku jira imaamku hadday qiraa'ada ku istaagto in loo furi karo sidaa uga qaatay iyaadka culmadana faanta wey xadiidkan uu nabigu yidhi ninkii salaad wax ku soo dariyo haduu rag yahay subxaanallahi ha yidhaahdo hadduu ruuxaa musalligu uu yahay dumarna ha sacabeeyo eh, waxaa ku jira uu yidhi haddii imaamku aayadu ku joogsato oo ay ka dhaqaaqi weydo arsil khayrahu la odhan mahaye waxaa laodhanhaya waa loo furhayaa maaqaana soomaaliya baa dejisaan umayn waxay dhaheen wadaad carabeed oo umad tujinaya ayaa suuratu ina arsal buu bilaabay suuratu nuux buu bilaabay bismi illahi ina arsalnaa nuuxan markuu maraya u dhaqaajin waaye dheh ina arsalnaa nuuxan baa uu dhaqaajin waaye wixii ka dambe garan waa ina arsalnaa nuuxan ina arsalnaa nuuxa ilaa qowmihi buu ku celceliy dhowrkood caamadiina u furi waaye kuwii isxajin wuxuu uhi yaa imaam arsil khayrahu nuux kaa dhaqaaqi waaye balnabay kala dir buuri nabi kala dir haddii uu la yaabay inaa arsalna nuuxa ilaa qowmii aayaddu soco weyday qur-aankiina ma garanayo wuxuu yidhi yaa imaam arsil khayrahu arsil khayrahu la odhan maaye waxaa weye inay soomaali carab ku xumayn baan umay somaaliya baan ka maqlay anu ma arag marka la odhan maayo aayadda waa loo furi waa loo sheegi siduu imaamku oga qaatay xadiidkan oga qaatay masaladaa fiqiga ah ee alfatxu lilimaan fatxu qira'ati lilimaam ayaa rabaa inaad ii sheegtaan marxaba hmm? qiyaas lwlaa baarak allah fiik sidaas weeye waa qiyaas lwlaa ama waa faxwa alkhitaab wix la odhan jiray ama mafhuum almuwaafaqa alwla waxaad u taqaaneen weeyaan bimacnaa hadday bannaanaatay in subxaan allahi aad tidhaahdo subxaanallah oo dikriga xaggana iclaam iyo iidaan aad wax ogeysiinayso qiraa'adii dikriga mujaradkeed baa ka fiican wey in la furo subxaanallahi markaad leedahay imaamka waxaad u furaysa u sheegaysaa waxbaad u sheegaysaa waxbaad baraarujinaysaa marka subxanallah waana dikri waana waana iclaan iyo ogeysiin shareecaduna way fasaxdeen mutlaqan tafaasiisha annaga shaafici aan ee waa inuu niyoodo uun dikri inay tahay howlaha inoo kaadi qur-aankii dikriga mujaradka ahaa ee waxaan cibaadahayn aan noqon karin iclaanna aan ku jirin maxaad moodaawo waa qiyaas awlowi ah sadard xaafidku wuxuu yihi waa runtiiyo waa sax imaamka waa loo furi aayadda ama ufurid niyo ama wax kale niyo waxaa wey waad furi kartaa way bannaantay qiyaas alawlowi loo yaqaana meelo badan buu galaa meelo badan buu galaa caqaa'idka marka la marayo iyo masaa'il asmaa walaxkaam masale khatar oo ku jiro qiyaaskan oo kalea jira muslimiintu waxay ku ijmaaceen musaylimat اlkadaab iyo mutanabi'iintii aswad alcansi iyo sajaaxa iyo balaayadii uleyxat alasadi qabla an yuslima iyo qabla an yatuub min aridda ila waagi dambe uu toobad keenaya dadka mutanabi'iinta ee nabinimada sheegtay waxay aaminsanaayeen oy caamadooda u sheegi jireen ay duubsadeen rasuulka muxamed calayhi salaatu waslam inuu rasuul yahay oo uu nabi yahay waxay annaguna nabi baan nahay waxaana lala wadaajiyey nabinimadii iyo risaaladii asna waa rasuul iyo nabi oo waa rasuulu qurayshin wa bani haashim anagu rasuulu bani xaniifataan ahay buui musalimat lkadaab iyo ciddi taageertay iyo ciddi gaalaysiin weyday kulli saxaabadu iyo salafku waa israaciyeen hunaa waa maxay waa shirkun waa shirkun fi risaal reer bani xaiife iyo qolyaha mutanabi'iinta rumeeye ku dhaceen muxuu yahunaa waa shirkun fi risaala risaaladiiy nabinimada nabigu goonida la ahaa nabigu goonida la ahaa waxay dhaheen maye waa lala wadaagaa tashriic iyo sharci dejinta ilaahay gooni le ahaa nin gooni la ahaa axadka yidhahda waa lala wadaaga ka warrama haddaad tidhaahdeen nebi maxamed nabi aan ka ahayn baa jira ama rasuul aan rasuulka ahayn baa jira bacda risaalati muxamed calayhi salaatu wasalaam oo in la rumeeyo ay waajibta ama la raaca ninkii yidhi waxaad tidhaahdeen waa kaafir billahi alcadiim waman shaka fii kufrihi fahuwa kaafirun alaabbaa isdaba dhigtay waa ku guuraysaa qolyaha leh kitaabka rabbiga waa munazal dastuurkuna waa muqadas ee shirkun fi tashriic waluluhiya ku jira wاlrububiya wاlasmaa wasifaat masala tashriic walxukm waxay hoos gashaa saddex towxiidba way ku biirtaa min asmaa illahi waxaa ka mida alxakamu in allaha huwa alxakamu wailayhi alxukmu alasmaa wasifaat buu galay xagga cibaadadana waa maxay xukumku waa min baabi اluluhiyu noqdaa in اlxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ila iyaah itakaduu axbaarahum warubaban arbaaba min duni wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaa liyacbuduu baa cibaado galaa uluuhiyo wey xagga horena waxaa la itakaduu axbaarahum arbaaban rububiyu galaa xukumka iyo taxkiimka iyo taxaakumka iyo tashruucu waa qadiya min ahami alqadaaya fi diin اlislaami oo gasha saddexda waaxoodba gasha wey tiibaa waxaad tidhaahdee ilaahay waa lala wadaagi karaa oo anigu haddaanko nabi maxaameda waa la wadaaga oo musaylima la wadaago oo aw shaacirba aw madaxgaab baa la wadaaga maxaad ugu gaalaysiisa hadda biyihii kaban maysa ogow hadda intaan xataa caagadaa kaban iga sugi maysa aafada kugu dhacday kuwan dhalada gaagaabanee kule annagaa dejinayna oo xukumayna oo kala tustuurayna oo now baan leeyahay aysay nowna waxaad leedahay cudurdaar bay leeyihin cudurdaar aafadaydu ku dhacday waxaan hadda ka sheekay laakiin waan soo socdaa mar dhow insha allahu tacaala intaasi waa kaftan insha allah xaggee joogay xadaثnي mxamed بن raafic وxasan بn cali الxulwani جamيiعا can cabdالرaزاq qaal ibn raafic wuxuu yidhi xadana cabdالرaزاq بn hamaam السaنcaani أkhbarana ibn jurayj cabdالmلك xadaثnي ibn شhahaab can xadiii cabaad ibnu ziyaad ibn abi sufyaan ashaami dimishqi nin axaadii badan ma aha ibn xibbaan iyo raggaan badnayn baa tawsiiqiya ziyaad ibn abihi ninkii la odhan jiray ninuu dhalay wey cabaadku cabaad ibnu ziyaad ibn abi sufyaan ana curwata bni zubayr cafan ana curwata bn muhiira bn shucba ahbarahu wuxuu sheegay ana muhiirata bn shucba muhiira bn shucba inu soo maray xadiidiisa akhbarahu annahu ghazaa maca rasuuli illah inuu la duulay buu sheegay rasuulka ilaahay tabuuka ee haswa tabuk duulaanka tabuuke sanadka sagaalaad ahaa qaala muqira wuxuu yidhi ibnu shucba fatabaraza nabigaa baxay fatabaraza rasul hunaa kharaja wey wuu kor tagay wuu kor tegay kharaja wadahab bay ka dhigan tahay qibala alghaayati ay qibala alardi almunkhafida qibal hunaa waa jihada ghaayadkun hadda saxaramee waxaa laga wadaa god buu aaday meel god oo sheeb ayuu nabigu aaday qibala alghaayati alghaayad marka nabiga eh, fatabaraza rasuul fakharaja rasuullah rasuulka ilaahay baa baxay oo u baxay ama aaday qibala alghaa'iti meel hoosuu aaday xaggeeda meel hoose xaggeed buu aaday dhul hoose fa xamaltu macahu nabiga waxaan u qaaday oon la qaaday idaawatan weelweysood biyo weel ku jiraan qaaday qabla salaati alfajri salaad subax la gaayo waa la socdaa waa la socdaa marka muhiire iyo raggeer baa nabiga la haay nabiga waa dambey jiray oo saxaabada ruuii habsoomay iyo ruuii daala iyo ruuii gaadiidka wax ka noqda soo hawadin jiray falamaa rajaca rasuulula rasulka ill ka soo laabtay ilaya xaggay u soo laabtay cafwan intuu nabigu fogaaday oo iga fogaaday baan yani meel ku sugahay wey akhadtu waxaan guda galay uhriiqu calaa yadayhi maalidaawa akhadtu waxaan guda galay uhriiqu inaan shubayo biyihii baan shubaya calaa yadayhi gacmihiisa nabiga maali idaawati weysadii ama ubadii aan uga shubay nabigaan u farxalahayaa wey nabigaa amii horsaday ubadii baan oga shubaya biihi waasla yadayhi aaa maraatin saddex goor buu nabigu gacmaha dhaqay uma qasla wajha wejigiisiibu haddana maydhay uma dahaba nabigu wuxuu doonay yukhriju inuu saaro jubatahu jubadiisii can diraacay ka bixiyo inuu gacmihiisa ka bixiyo doonay yani inuu ayadii jiido oo dib u jiido oo gacmihii bannaanka yimaadaan buu damcay suu nabigu u dhaqo fadaaqa waxaa cidhiidhyamay kumaa jubbatihi kumaa kumku waa halkan halkan gulayski kumku waa intan umaacumta ee ah, galguska lagu xidho kumaa jubbatii jubbadiisa ama koorhkiisa labadiisa cumaacumood ayaa cidhiidyeemada dhudhunkiisii nabigu ka bixi waaye dibbuu siqan waayo wey fa adkhala yadayhi wuxuu gudogelay nabigu labadiisa gacmood fi ljubbati jubbadii buu gudogelay dibbuu u jiido wey ila gacantu xaggay u buurayde hore uu soo jiido wey gacmina dibbuu u celiyey xag guduhu ka bixiyey waa sidaad samaysaa de markuu sheega kugu adkaado ila gacantu halkan ay ka yarta halkan wixii la ekaa lama ekaan karo marka asagunbaa hore loo soo jiidaa kadibna gacanta dib loo bixiya faadhala yaday labadiisa gacmood buu nabigu geliyey fi ljubbati gacantii koorhka loo jeeda xataa ahraja ilaa uu saaray daraacayhir ka saaray min asfali jubbati koorhkiisa xaggiisa dambe uu ka saaray waqasala diraacayhi buu maydhay halkan waxaa weeye dhibkaa nabigu uu waliha maanta jooga hadday xilligaanabi allow iska gebagabaysay dhihi lahayen maalin lawidba waxaan akhriyey ama dhagaystay wadaad carbeedu reer sacuudi oo fatwoonayo le gabadha hadday meek ab fiican soo marsato meek ab meek abkaasi hadday weysatan ay ka baqayso inuu ka tirtirmo ha iska gebagabaysato xaggay baashu maraysaa dhibka uu nabigu maraya ma aragtaan gacmaha inuu dhaqo keliya markuu nabigu ku rafaaday oo gacantii bixin waayey wuxuu sameeyey gelu isla fura ma laha koorka dhannaa buu siibay gacantii gadaal ka bixiyey markaasu dhaqay wadaadkanuu nabigu waayey wadaadkan reer sacuudi meeg ab gabadh meegka sooma taqaanaa waxaan gabdhahu eh, bootarka wejiga marsadanaysay eh, haddana layska dhaqahayo ay boorsooyinka ku wataan aan macnaha lahayn buu leeyaha loo gabagabaysto aroos bay mintale u socotaa meel fadhi ay u socotaa meeg abkay soo marsataa hadday ka baqayso weysadu inay ka hadlaysa fatayamamu saciidan ayiba aafadaa wadaadda haysata iyo diinka sida loogu ciyaarayo xilligan maanta waa ciil mala nafbaxdabaa ku qaban ciil mala nafbaxdabaa ku qabanaysa waxaad ka qaban kartana ma jiraan ayib ilaahay adna asturo wadaad reer midowgo waxaa la yidhi bakhayla yaa wuxuu yidhi maanta gaajada ay qabata waxaan ka yaabay jeebkayganaan ka qadeey marka waxaa weeye waxaa weeye qolyaha qaarkood say diinka ugu ciyaarayaan waxaa dihi ninkii reer ciise la yidhi nin baa nin guursadu maqlay nin dir dhabaa golaxuu watay intuu qaato iskala gooye nin baa nin guursado nin baa nin wax ka dayaa sidii dumarkii baa loo sheegay ma rag wax laga daya haa adduunka waa hallaabay bu iskala gooye tuuriba intuu qaato iskala gooye gow in lagu noolaado adduunka mabaa istaahilo meesha rag wax laga dayahayo anuba sii joogi maayo marka aafadii diintii waxaa laga dhigtay ciyaarba ciyaar meeg abka hadduu hallaabayo hala iska gebagabaysto ayib ilaahna astur فضاق كما جبتي فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين وغسل ذراعيه النبي دقى إلى المرفقين لا لقى السحلة ما شغله حتى ثم توضأ calaa khufayhi labada khuf dushooda ku weyse qaato wuu masaxay waa loo jeeda horaan baynu soo xadiidka faahfaahsan uma aqba nabigu wuxuu soo aaday xagga muslimiinta kale ay joogeen jamacadii safarkii socday iyo duulaankii ciidankii badnaa iyo toban kun ahaa uu nabigu soo ka soo dabet qaala maqul wuxuu fa aqbaltu macahu nabigaan la soo qaabilo hadda waa la soo rogmaday weeye soo aaday xataa najidu nnaasa najidu oo godan baan ii qoran hadda xataa najidu nnaasa ilaa dadka aanu helay qad qadamuu ayagoo hormariyey cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan cawf bay salaadda naga bixiyey markii salaadda subax la gaadhay oo nabiga la waayey ee saxaabad waxay idhaahdeen cabdiraxmaan ina tuji salaadda naga bixi uu ka bixi uu galay marka xataa najida la odhan maayo cinda ahli carabiya xataa ficilka waxay nasbisaa ficilka ka dambeeya markuu mustaqbal yahay markuu mustaqbal yahay oo wax dambe iman doona uu yahay yay ficilka kor dhowdaa hadduu ficilku maadi yahay ama xaalaba yahay ma nasbiso waa la godayaa waa sidaa marka xilligay marka nabigu iyo muqiira ay dadka heleen iyo quduumkoodu waa isku mid wax mustaqbala ma aha xataa inamaa tansib اlficla alladii bacdaha ida kaana calى wajhi اlistiqbaal hadduu mudiy yahay ama xaalo noqdo ma kordhowdo saasaa hadda meesha ka dhacday xataa najidu الnaasa ilaa aan dadku helay weeye qad qadamuu cabdiraxmaan bni cawf fasallaa lahum waa tujiyey yani salaadii ragcad buu ka saa ragcaddii dambe kusoo gaarhayaan faadraka rasuul اllah rasulka ilah wuxuu haleelay ixda rakcatayn laba ragcadood mid ka soo gaadhay fa sallaa maca annaasi dadka wuxuu nabigu la tukaday alragcata alaakhirati u dembaysay falama sallama cabduraxmaan ibni cawf waynu soo marray siday saxaabadu xadiidka isagoo sidan ka dheer falama salla cabdiraxmaan ibni cawf markuu salaamo nasay qaama rasuulullah rasuulka ilaahi baa istaagay yutimu salaatahu salaadiisu u dhammaystiro ragcaddii labaad oo la yimaado fa afzaca dalika almuslimiin arrinkaasaa muslimiintii walbahaar geliyey ka nixiyey ka argixiyey nabiga oo salaadii ay dhaafiyeen oo salaaddii u taagan bay arkeen waa isku nexeen fa akaru tasbiixa halkan waa la saxay somaarta hawsha hore saxaabadhadu way isku dhammaatay fa akaru waxay badiyeen atasbixa subxaan allah bay yidhahdeen muslimiinta falamaa qada annabiy nabigu markuu dhammeeyey salaatahu aqbala calayhim muslimiinta isku soo majiiray uma qaala wuxuu yidhi axsantum waad wanaajiseen salaaddii haddii la gaadhay oo wakhtigii uu khatar galay aniguna aad weydeen inaad tukataan ood imaam samaysantaan waad ku wanaajiseen aw qaal ama wuxuu idhi qad asabtum اsunna wey sunnadii baad asiibteen yakbituhum nabigu wuxuu ku kamanayaa an sallow inay tukadeen asalaata liwaqtiha in salaada wakhtigeeda ay ku tukado nabigu ku kamanaya nabigu qaacidadiisa ka mid a quulu lilmuxsini muxsin walilmusi musi ninkii xumaan sameeya waad xuntahay dhaha kii wanaajiye waad wanaajisay dhaha waa cadaalada sidaa ah hadday baashu noqoto hebelow adoo wanaag sameey waad xun tahay adoo xumaan sameeyeyna waad fiican tahay ay noqoto waa aaf adduunku waa rogmanayaa nabigu wuxuu ku kantay inay salaadda wakhtigeeda ku tukadeen aysan sugin suubanihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waa min mafaaridi muslim cala kutub sitta inay taan filaya cala kutub hamsa bukhaari iyo sunanku ma soo saaraan muslim baa la tafaruda xadiidkan mid aad u qiimo badan wey marka nabigu wuxuu ku daba tukaday saxaabi saxaabadiisa ka mid ah muxuu hadda u dibmari waaye markuu dareemay cabdirxaan loo odhan karo maysan ogaanin markaysa hadda ka baxeen unbay dareemeen unbay dareemeen riwaaya waxay sheegaysaa in ay dareemeen saxaabada qaarkood salaadoon dhammaaninba laakiin salaaddii waxay gebagabay ahayd meel laga noqdaba meesha meesha abubakr laakiin awaa'ilka ee gelitaanka horu ahaata inuu soo maray nabigu aad buu u jeclaa in uu arko muslimiinta oo salaadda tukanaya oo ayagu iska bixinaya oo nabi sugaynin maalinkuu naftu ka baxaysay subanuhu ishii u dambaysay wuxuu ka qaaday iyagoo tukanay intuu muusooday buu noqday kulli culum waxay ku fasireen nabigu wuxuu ku farxay ku muusooday inay diinkoodii ku dheggan yihiin saana ay ku tukan doonaan intii ilaahay ka idmo sidaa ku wada wey haya waa laydin jeexee ku socda tanna marka nabigu waa ka mahanaqa hawsha ayada maxalushaahidku waa maxay imaamkii baa la waayay raatibka oo nabi maxameda salaaddii fajar baa gashay wakhtigeedina waa la gaadhay imaamay muslimiintu samaysteen nabiguna wuxuu waad wanaajisteen naaib in la samaysan karo yuu imaamku hadda ka raba xadana muxamed ibnu raafic walxalwaaniyu xulwaani cafwan xasan bn cali alxulwaani qaala xadana cabdiraزaq bn amaam sancaani can mujuri cabdilmalik xadana ibnu shahaab can ismaaciil bn moxamed bn sacd in abi waqaas can xamsa muhiira naxwa xadiiu cabaad buu sheegay weeye xadiidka cabaad oo kale ayuu sheegay bimacnaa ibnu shahaab baa xadiidka cabaad ka qaadanayay marka ninka hadda marka mutaabacaynaya abii ka adanaya rabaa hunaan waxaa qadanaya xamsa xamsa muhiira qaadanaya naxو xadiiث cabaad buu sheegay qaala eh, ibnu ziyaad qaala muqira wuxuu yidhi faaradtu waxaan doonay markaan salaadii soo gaadhnay ta'khiira cabdiraxmaan baan damcay faqaala nabiga wuxuu yidhi dachow dah markaan salaaddii soo gaadhnay oo safki inaan galaan rabno yaan laxaysan waxaan damcay nabi allow cabdiraxmaan aan u sheegay inaad timid aan ka soo nabi wuxuu yidhi dah faraha ka qaad ina geli salaada dachow faraha ka qaad xadiidkan markaa isaguna fiqiyaad fara badan baa ku jira bal inta caawa aan ku joogno wallah subxana wa tacala soo akhriya muslim imaam nawowi sharxiisa xadiidkan ku saabsan ha la akhriyo ardaydu inay akhriyaan baan rabaa markaa dib u fiirisaan in allah wallahu aclam